bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllahma wslm wbaarak clى nabiyina mxamed wعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay almanduuma almiimiya lilcalaama xaafid bn axmed alxakami caleyh raxmat ullah darsigii shanaad darsigii lixaad ayaynu meeshan ka bilaabaynaa iyo beydka siddeetan iyo saddexaad wuxuu ka hadlayay qaybtii oo ku saabsanayd aadaabta dalabulcilmiga ama marka la baranayo ama marka la barto xuquuqda ka laasimaysa iyo waxa looga baahan yahay ruuxa cilmiga bartay wuxuu yihi marka waatbic alcilma biاlacmaali wadcu ilaa sabiili rabbika biاltibyaani wاlxikami wاصbir calى laaxiqi min fitnati waada fiihi wafi اrusli dikraa fاqtadih bihim wاtabic raac alcilma cilmiga waatbic dharaacsii waatbic raacsii alcilma cilmiga bilacmaali acmaalkaasi wadcu yeedh khalqiga u yeedh ilaa sabiili rabbika rabbigaa jidkiisa xaggiisa dadka ugu yeedh bitibyaani caddayn waalxikami iyo xikmado la jirankooda xaalata ama ugu yeedh yacni wuxuu ka wadaa bitibyaani waalxikami waa cilmiga kitaabka iyo sunnada ku dhisan yacnii adigoo kaa ku dheehan dadka waxaad ugu yeedhaa jidka allah tabaaraka wa tacaala shariga hore qeybtiisa hore oo wa atbic alcilma bilacmaali wuxuu ka hadlayaa wuxuu ula jeedaa cilmigu waa wasiilo haayadiisuna waa camalka in lagu camal falo waayo hadii uu camal waayo mujarad macrifo iyo cilmigun hadduu iska noqdo aan camalfal lahayn markaasi cilmiga la amaanay ma noqonayo bal markaasi dhib buu la imaanayaa wey macnaha alimaam caliy bn abi aalib radia allahu tacaala canhu ardaa ayaa wuxuu dhihi jiray yahtifu alcilmu bilcamal fain ajaabahu waila irtaxal cilmigu camalku u yeedhaa yani wax weeyaan cilmigu markuu yimaado camalkiiba u baaqaya yuu u yeedhaya hadduu ajiibo oo camalkii yimaado marka waa sugnaanaya waa hadduu imaan waayo camalkii cilmigii waa guuraya marka joogi maayo manaa wax qiimaa male hadduu ruuxu xataa sidaas daraaddeed baa alimaam alkhaiib abubakr alkhaiib albaqdaadi caleyh raxmat ullah iyuu kitaabkiisa yani ku magacaabay mualafkiisa yarkaa macnahaanse weyn wuxuu ku magacaabay iqtidaau amal alcamal iqtidaau lcilmi alcamal keenida uu cilmigu keeno camalfalka yani waa inuu keensado ayb nusuus fara badan iyo aathaar fara badan ayaa ku sugan cilmiga in lagu camalfalo oo qur'aan leh oo sunno leh oo allah tabaaraka wa tacaala waa ka ku eedeeyey dadka qaarkood oo ku hadlaya waxayna samaynaynin yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna ma la tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquuluu ma la tafcaluun marka cilmigu camalfal buu u baahanya kitaabka markuu abubakr abubakr alkhatiib albaqdaadi caleyh raxmat ullah markuu eh, muqadimadiisa waa kii lahaa faina alcilma shajaratun walcamalu walcamala hamaratun walaysa yucaddu caaliman man lam yakun bicilmihi caamila cilmigu waa geed camalfalkuna waa midhihii ruux aan cilmigiisu camalfal keeninna caalim laguma tiriyo inuu culimo yahay laguma tiriyo kaa isaga markaasaa wuxuu ihi falaa ta'nas bilcamali maa dumta mustawxishan min alcilmi walaa ta'nas bilcilmi maa kunta muqasiran fi lcamal walaakin ijmac baynahum walaakin ijmac baynahumaa wain qalla nasiibuka minhumaa labadooda mid ha ku gaabsanin cilmiga keliyana ha ku gaabsanin camalka keliyana ha ku gaabsanin labadooda isku wad mid walbana qayb ka qaada haba yaraatee macnaha ayb uu sii wadayoo wuxuu yidhi faida kaana alcamalu qaasiran cani alcilmi kaana alcilmu kallan cala alcaalim haddii uu camalku cilmiga ka gaabto oo camalkii uusan imaanin ama cilmigii uu kadib dhaco markaasi cilmigii wuxuu noqonayaa culays buu caalimka ku noqonayaa markaasuu wuxuu yidhi wanacuudu billaahi min cilmin caada kallan wa awraha dullan wa saara fi raqabati saaxibihi hillan yani wax way wax ilaahay laga magangalo waayo adiga marka waxaa loo baahan yahay inuu ruuxu hadii ilaahay uu ku karaameeyo cilmi iyo waxoogaa garasho ah inuu camalfal ku daro afarta su-aaleed ee addoonka la weydiin doono maalinta qiyaamada rabbigii isagoo hortaagan ayaa waxaa ka mid a ah wa can cilmihi fii ma camil ah, cilmigiisiiy wuxuu bartay wuxuu kaga camalfalay afarta su-aalood bay kamid mid tahay cimrigii iyo muxuu ahaay eh, eh, eh, xoolihii iyo jidhkii meeshuu ku dhammeeyey iyo sidoo kaleeto cilmigii iyo wuxuu bartay wuxuu kaga camal falay marka camalfalku waa daruuri waay ayb saas daraaddeed baa a'immada selafku ridwaanullaahi calayhim wixii cilmiga ay ka bartaan haba yaraatee way ku camalfali jireen sufyaan thawri wuxuu leeyahay maa balaqanii an rasuuli illahi sal ly slm xadiidun qad ilaa bihi walow mara nebi maxamed xaggiisa xadiid igama soo gaadhin ilaa waan ku camalfalay walow hal marna ha noqotee yacni hadduuba xadiis maqlo ama nos maqlo inuu walow hal marna ha noqoto inuu tabiiqiyo ayuu isku dayi jiray ayb waxaa la mid a ah isagana camr bnu qays almulaa'i wuxuu le idaa balaqaka shayun min alkhayri facmal bihi walow maratan takun min ahlihi imaam axmed caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay maa katabtu xadiidan ilaa waqad camiltu bihi xadiid ma qorin ilaa waan ku camalfalay xataa mara bii ilaa soo martay ana annabiya xtajama wa acطaa abaa taybata diinaaran ilaa xadiiska aan isoo maray inuu nebigu istoobay ninkii toobayna uu diinaar siiyey si aan ugu camal falo baan istoobay buu yidhi ninkii itoobayna diinaar baan siiyey buuhi yacni sidii nebigu sal alay wasalam u sheegay inay ugu camal falaan bay isku dayayaan wixii ay ay wariyaan wey saas daraaddeed baa cilmigoodu wuxuu noqday cilmi barakaysan qaybta dambe beytka wuxuu kaga hadlayaa wadcu ilaa sabiili rabbika bitibyaani waalxikami cilmigaa aada baratay khalqiga gaadhsii oo dadka diinta ugu yeedh oo diinta faafi qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira bitibyaani waalxikam yacni markaad diinta faafinayso dadka ugu yeedhayso waa inaad daliil iyo wax cad iyo wax xikmadaysan waa inaad aada diinta ku faafiso inaadan jahli ku faafinin waay leanna haddaad jaahil tahay oo diin baan faafinaya waxaad kharibaysaa badanaya sida eh, dadka qaarkoodoo muxuu ahaayey marar badan inay wax sheegaan oo dacwo faafiyaan isku dayaya iyagoon aqoon lahayn arrintaasi waa halis waay saas daraaddeed baa aayadda qur-aanka alla wuxuu uhi qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira calaa xuja calaa daliil calaa cilmin saas way macnaha yacnii ruuxa waxfaafinaya diinta sheegaya waa inuu garanayo wuxuu sheegay inuu cilmiga oo dhan la afwareego laazim ah inuu caalim baxra noqdona laazim ah laakiin maadada uu sheegayo waa inuu hubo hadduu aayad fasirayo waa inuu aayaddaas tafsiirkeeda si fiican u garanayo hadduu xadiid sheegayo xadiidka laba dhinac waa inuu ka fiiriyo waa inuu horta iska hubiyo ma sugan yahay xadiidku mise ma sugna markuu hubiyo inuu sugan yahayna macnaha uu ku sheegaya ee ku fasirayo waa inuu hubiyo inuu sax yahay haddii kale musiibaa imaanaysa bitibyaani walxikami macnahaasuu ka wadaa taana waxay keenaysaa bimacnaa cilmiga ha la fadhiisanin ilmigu waa sida xoolahoo kale xoolaha waa ka muhiimsanya xooluhu sanadkiiba zaka ka go-da soo zakada cilmigu waa faafinta haddii kaleeto wuxuu noqonayaa kanzi iyo kayd aada reebatay oo lagugu ciqaabo ayb wاصbir calى laaxiqin min fitnati waadaa fiihi wa fi اrusli dikraa fاqtadih bihim wasbir sabir calaa laaxiqin mid ku haleelay oo min fitnatin imtixaan ah iyo waa adan dhib fiihi cilmiga dartii kugu asiibay ama yani faafintiisa wa fi rusli rususha dhexdeeda waxaa ku sugan dikraa wax lagu waana qaato iyo darsi ee faqtadih ku dayo bihim iyaga ku dayo cilmiga markaad baranayso iyo markaad faafinayso iyo markaad dacwada gudanayso iyo markaad dadka waxbaraysaba dhibbaa ku soo gaadhi ya shaki ma laha dadkaad waxbaraysay bay kaa soo gaadhi cadow kale kaaga imaan hadaf baad noqon ilaahayna waa ku imtixaanaya waa ku fiirinaya bal waxaad samayso imtixaanaad iyo eh, waxyaalaa lagugu furaya marka sabir buu ku sabir oo yani laaxiqaas waxyaalaha ku haleelaya fitanka iyo dhibaatooyinka ku sabir rusushii ilaahayna waxaa kuugu sugan buu yidhi darsi iyo dikra wax lagu waana qaata kuugu sugan ee iyaga ku dayo nabigeenna lagu yidhi sal lla lay fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul Ah, rusushii ulcasmiga ahaa ee ka horaysay ku dayaala nebiga sal ly wasalam dulqaadkoodii adkaysigoodii marka wax weeye sidaa u sawri macnaha ila rususha haddii cid uun dhibaato laga daynayo rusushaa dhibaatada laga dayn lahaa haddii rususha ilaahay doortayba la dhibay oo qaar la laayay oo qaar la ciqaabay oo qaar in la gubo laysku dayey oo qaar la masaafiriyey oo dhulka laga eriyey oo muxuu ahaayey dhib dhan la mariyey taa macnaheedu waxa weye adiguna haddaad shaqadoodii baan qabanayaa tidhaahdo inaad ku talagasho ma aha inaad muxuu ah badbaadayso dariiqu waa dariiq adag waa dariiq ilaahay uu abaalgud weyn ku bixinayo saas daraaddeed waa inuu adkaado dariiqu dariiq fudud maaha marka haddaabad gashaba oo ilaahay kuu doorto dulqaado walanasbiranna calaa maa aadaytumuuna wa cala allahi falyatawakali lmutawakiluun waxaad nagu samaynaysaan dhibkiinna waa ku sabraynaa waa kii rususha ay lahaayeen marka waa inaad ku sabirto wa marka horenaba aad ku talagasho meeshuu meel fudud maaha intaasi wuxuu isku daray intaa uu isku daray waa cilmigii iyo camalfalkiisa iyo dadka in loogu yeedho iyo inaad ku sabirto afarta tiir waa afarta tiiray kulansatay suuratulcasri afartoodaba suuratulcasri baa ilahay ku sheegay muxuu ahay walcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالsabr yani xaggee baa cilmigu kaga jira inta kala garanay camal saalixa waa haynaa xaqoo laysu dardaarmana waa haynaa waad faafintii dacwada iyo cilmiga sabirkiina waa haynaa cilmigu xaggee ku jiraa ya camalku ku jiraa camilu الصaalixaat lianna alcamala laa yakunu صaalixا ila ida kaana calaa wifqi اlcilmi inuu cilmi waafaqa mooyaane camalku saalix ma noqdo halkaasaa marka cilmiguna galaya afartaa qodob uu soo sheegay abyaadan soo dhaafnay uu ku sheegay afartaba suuraddaasaa uruurisay waxayna ka tahay balaaqada qur-aankay ka mid tahay iyo sida ilaahay tabaaraka wa uu yani yani kelimaad kooban macaani waaweyn ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu ururiyey suuraddaana waa suuradda imaam shaafici caleyh raxmatullah uu leeyahay low fakara annaasu kulluhum fii suurati alcasri lakafathum buu yidhi hadday aayaddaas suuraddaa suuratulcasri dadku ay wada dhuuxi lahaayeen oo ay macnaheeda si fiican ugu fiirsan lahaayeen wayba ku filaan lahayd macaanida ay uruurisay macnaha lawaaxidun bika yahdihi lilaahu lada khayrun hadan laka min xumrin min annacami lawaaxidun ruux soo dacwada faafiyo dadka diinta gaadhsiiya kuma dhihi ayb ajirkaad ka heli lahayd buu kuu sheegi marka lawaaxidun mid oo yahdiihi uu hanuuniyo hal ruux oo yahdiihi uu hanuuniyo allahu alle bika sababtaada uu ku hanuuniyo ladaakaas ayaa khayrun khayr badan hadan berri oo aakhare ah laka adiga kuu khayr badan min xumrin kuwa cascas xaggooda oo min annacami geela ka mid ah. geela kiisa cascas waa geelii carabta xoolahay ugu jeclayd waagaas markuu yani wax weye geelu midabka casaanka uu leeyahay markaasay aada u jeclaayeen marka xoolo dhulka korkiisa jooga ka loogu jecel yahay waxaa kaaga fiican oo kaaga wanaagsan hal ruux oo ilaahay sababtaada ku soo hanuuniyey yacni adduunkii wuxuu kor yaallaba iska dheh wuxuu tilmaamayaa xadiidka fi saxiixayn min xadiidi cali bni abi aalib radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhi nebigu sal lla ly waslam fawallaah lian yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min an yakuuna laka xumru nacam in aad geelaa cascas hesho waxaa kaaga khayr badan hal ruux oo ilaahay sababtaada ku hanuuniyo ayuu nabigu yidhi sal lla waslam marka taasuu tilmaamay waa fadiilo weyn marka lianna ruuxaas ilaahay sababtaada ku hanuuniya ama gaal buu ahaa sababtaaduu kusoo islaamay ama ruux muslim oo lunsan buu ahaa sababtaada ilahay kusoo hidhadiyeeyey oo uu kusoo hanuunay ku toosay inta uu camal iyo khayr samaynayo intuu nool yahay intoo kaleda adagula leedahay ah, waa kii nebigula sal lay sl man dacaa ilaa huda ruuxii dadka hanuun iyo wanaag ugu yeedha ajirkoodoo kalu leeyahy bu nebig sl lay marka wax sahlan miyaa hal ruux markaad saa ugu guulaysato kaana waxa weeye adigoo laba ruux adduunka korkiisa ku cibaadaysanayaad ka dhiganta laba markaad keentana saddex ilaa adagiibaa saddeayn wahaakada kolba marka fadiiladaasaa ku jirta ayb lawaaxidun ruux oo yahdiihi uu hanuuniyo alilaahu alle uu hanuuniyo bika sababtaada uu ku hanuuniyo ladaakaabaa khayrun khayr badan hadan berri oo aakhara ah laka adiga kaaga khayr badan min xumrin kuwa cascas oo min annacami geela ka mida waslug sawaa'a asiraati walaa tacdil waqul rabi raxmaanu wastaqimi halkaas wuxuu ku khatimayaa cilmiga iyo aadaabtiisii wuxuu kaga hadlayay wuu halkan ku khatimay beydkan wasluk waxaad qaadaa sawaaa siraati jidkii mid bartamihiisa almustaqiimi oo toosnaa jidka toosan bartamihiisa qaado midig iyo bidaxa uga leexanin walaa tacdil hana leexanin walaa tacdil ha weecanin waqul waxaad tidhaahdaa rabbii rabbigay alraxmaanu waa midka naxariista badan dheh wastaqim toosnow ayb waa isla wuxuu ku gebagabaynayaa wuxuu ku soo khatimayaa dariiqa toosan raac hana ka leexanin ku dul sugnow oo ku geeriyood oo ku noolow oo dhinacna ha ka marin dariiqa toosan raac bimacnaa waxa wey diinta raac waay dariiqa laazim wa anna hada siraatii mustaqiima fattabicuuhu walaa tattabicu asubula fatafaraqa bikum can sabiilihi waa kii nebigu sal lla alay wasalam miisaalka camaligaa ka bixiyey ee dhulka xariiqay ee jid toosan iyo kuwa leexanay kadibna jidkii toosnaawa kaas sidaas way macnaha dariiqaa toosani waa midkaan ilaahay tabaaraka watacaala maalinkiiba ugu yaraan toddobiyo toban goor aan weydiisanayno markaynu leenahay ihdinaa alsiraata almustaqiim ugu yaraan laanna maalinkii shanta ragcaad shanta salaadood ee waajibka ah waa toddobiyo toban ragcadood soo ma ragcad kastana waxaa laasima inaynu akhrino faatixada faatixadiina maxaa ku jira ihdina asiraata almustaqiim waa ducada ugu badan oo muslimiinta ku ducaystaan cala aliطlaaq yacni ahamiyaddeeday ku tusaysaa macnaha marka dariiqaa toosan laasim dariiqa toosani kee waa waa ariiqu alcilmi annaafic waalcamal asaalix intuu soo sheegay oo dhan ayaa halkan ku urursan oo ah cilmi naafica cilmu lkitaab wasunna iyo ku camalfalkooda ariiqa toosan laga wadahaa saas daraaddeed baa qoladii cilmiga weydayna alla uu ku sufeeyey inay daalliin yihiin qoladii camalka weydayna ilaahay uu ku tilmaamay inay yihiin almaqduubi calayhim saas maanaa yahuud iyo nasaaro waa beydka shadrigiisa dambe waqul rabbi araxmaanu wastaqimi wuxuu leeyahay waxaad tidhahdaa rabbigay waa alle waa allaha raxmaanka ah isagaa i abuuray isagaa ile keligii baana caabudaya oan u hogaansamayaa kadibna dariiqa ku toos ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu ya waa labada qodob ee ilaahay liibaanta uu ku xidhay waa ina aladiina qaaluu rabbuna allah waqul rabbi araxmaanu uma istaqaamuu uma istaqim halkaasuu ka qaadanay kadibna tatanazalu calayhim almalaa'ikatu an laa takhaafuu walaa taxzanuu liibaantii way markaas saas way macnaa nabigana sal alla dardaarankiisii uu u dardaarmay saxaabigii sufyaan bni cabdilaahi thaqafi waa kii dhihi jiray waxaan ku yidhi rasuulka ilaahay ow xadidnii biamrin actasimu bihi arrin aan qabsado cid kalena aana weydiinin ii sheeg nebigu wuxuu ku yidhi sal lla lay qul rabbi allah uma istaqim waxaad tidhaahdaa rabbigay waa alle wixii ka soo hadhayna waa makhluuq way rabbigay waa alle isagaan caabudaa keligii aan ku xidhnaa kadibna rabbi allah markaad tidhaahdo towxiidka qirto dariiqiisa ku toos diintuba intaasay ku idishahay inaad qirto kadibna toosto wahaakada ayb waa xadiid saxiixa waaye oo tirmidi iyo ibn maajah iyo keyrkood waa soo saaray xibaan iyo xaakim wasiyadii nabiga sal lay slam wasiyadaasuu marka ku gebagabiyey sheekhu wasluk sawaaa siraati almustaqiimi walaa tacdil leexanin oo muxuu ahay dadka qaar baa jidka intay qabsadaan bay dhexda ka leexdaan saas daraaddeed baa culimmada muslimiinta qaar waxay tilmaamaan waxay yidhaahdaan ihdina asiraata almustaqiim muslimiintoo dhan kooda toosan iyo kooda qalloocsanba ihdina asiraata almustaqiim maxaa duca looga dhigay ka toosan isaga maa duco kale loo sameeyo waa su-aal oo ihdina siraata almustaqiim ka qalloocsan ilaahu i toosi waa sax laakiin kii toosna ihdinaa maxay tar u taraysaa waay qaar waxay yidhaahdaan hidaayadu hal qodob meehe tafaasiil fara badan bay leedahay qayb haddaad haysana qayb baa kaa maqan waxaa kaloo dhici karaysa hidaayada ee muxuu ahay aada baryayso inay tahay haddaad haysato ilaahu igu sug soo ma ilaahu igu sug oo igu dil oo yaana ka leexanin ibnu qayim caleyh raxmatullahi markuu ka hadlahayey fawaa'ideeda bixinayey macaanidaa tilmaamay ayb halkaasuu marka soo baxay cilmigii iyo alabkiisii iyo aadaabtii loo baahnaabuu kaga soo baxay kadib wuxuu gudagelayaa alwasiyatu bikitaab illaah inuu ilaahay kitaabkiisa dardaarmo waxaa looga baahan yahay kitaabka qaabkii loola dhaqmi lahaa iyo waxa inagaga aadan haduu ka baxana wuxuu geli doonaa alwasiya bisunnati rasuuli lahi sal lla alay sunnada rabiga sunnadii nabigeena sal lla ly wasalam iyuu dardaarmi doonaa iyo iyadana aadaabta loo baahanya in lagula dhaqmo wuxuu yidhi marka wabitadaburi wabitadabburi waatartiili fatlu kita allahi la siyama fii xindisi اdulami wabitadabburi u fiirsi iyo dhuuxid iyo watartiili tartiibin fatlu ku akhri kitaaballaahi ilaahay kitaabkiisa ku akhri laa siyamaa waxaan ayada ku sii jirin fii xindisi dulami gaar way macnaha fii xindisi dulami mugdiyada daraantooda dhexdeeda xindiska waxa weeyaan waa mugdiga daran mugdiga daran habeenkii baa xindis la marka mugdiyada daran ee habeenku markuu isgalo xilligaa gaar ahaan kitaabka ilaahay akhri xuquuqda qur-aanka iyo xilka inaga saaran baa waxaa ka mida in qur-aanka la akhriyo wabitadaburi watartiili fatludaasay ku tacaluqiyo jaariya majruurka iyo iyo mactuufkiisuba halkaasay ku tacaluqaya ayb marka eh, tadabur buu ku leeyahay qur-aanka laba arimood markaad akhrinayso akhrintiisa horta waa cibaado weyn oo ilaahay loogu dhowaado oo halkii xaraf waxaad ka helaysaa toban ajir ah oo sida nabiga sal alla alay wasalam axaadiistiisa ku sugan wuxuu ruuxa qur-aanka akhrinayaay ilaahay tabaaraka wa agtiisa karaamo badan buu ku leeyahy oo dadka sidau jirka u akhrinaya malaa'igta ayaa hareeraynaysa oo naxariis baa dabooli oo xasilooni baa ku degay oo ilaahay baa ammaani oo wahaakadaa qur-aanka marka akhriskiisu fadiilu leeyahy marka aadaabta akhrisku marka ku daray wuxuu ku yidhi qur-aanka markaad akhrinayso tartiib u akhri kow oo tartiilka uu ka wado waratil ilqur'aana tartiilan tamahal fi lqira'a way macnaa markaad qur-aanka akhrinayso tartiibi tartiibintu waxay kuugu kaalmaynaysaa inaad macnaha fahanto haddaad se dedejiso oo sidii gabay iyo shicir aad dabada ka marto dabaka eri haddaad ka dhigto macaanidii la rabay inaad duuxdo ayaa meesha ka baxaysa macaanida loo baahanya in aada la baxdo ee hoose kuwaasaa ku dhaafaya maqsuudkiibaa marka ayaa kaa tegaya wey macnaha marka horta tartiibi oo hamigaagu yuusan noqon markaad qur-aanka akhrinayso hamigaagu yuusan oqorin iska dhammee ah, hamigaagu yuusan oqonin uun meeshaad rabtay gaadh hamigaagu ha noqdo maxaad ka fahantay hamigaagu ha noqdo maxaa kaaga baxay hamigaagu ha noqdo inaad duuxdo marka wax weeyaan hamigaagu markuu sidaa noqdo waa tartiibini marka laakiin sidaa hadda aynu u badannahay iga dhammee juska dhammee haddana soo bilow haddana dhammee haddana soo bilow dhammee dhammeedaasi hadduu maqsuudkaaga noqdo wax badan baa kaa lumaya marka ayb marka horta qur tartiibi marka labaad weeyaane tadaburoo macaanidiisa u fiirso afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi hayri اllahi lawajaduu fiihi ikhtilaafa kaiira kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waxa loo soo dejiyey in aayadihiisa la fahmo waay in aayadihiisa la dhuxo la dul istaago waay lagu tadaburo ta'amul kalki markii lagu tadaburo macaanida qur-aanka la fahmo kadibna waliyatadakara waa ku camalfal markaas maxaa isku xidhan marka fahamku camalfalku wuxuu ku dhisan yahay fahamka tadakurka oo camalfalkii ah wuxuu ku duldhismayaa tadabburka oo markaa fahamkii iyo macnihiina duxda saasuba ilaahay usoo dejiyey tabaaraka wa tacaala laakiin su-aasha isweydiintale waxay tahay yaa qur-aanka macnihiisa dhuuxi kala yaa qur-aanka macnihiisa tadaburi kara waa ruuxa qur-aanka macnihiisa garanaya hadduusan ruuxu qur-aanka macnihiisa garanayn alfaadda akhriyo ajir la ma noqonay laba gooraba ajir waa ka helaya laakiin maqsuudkii ilaahay usoo dejiyey muusan gaadhin ilahay wuxuu usoo dejiyey liyadabbaruu aayaatihi inaad fahantaan saasaa loo soo dejiyey ayb saas daraaddeed baa waajibka koobaad wuxuu yahay in qur'aanka la fahmo in badan baa qur-aanka laftiisa ilahay nugu amray akhrintiisa watlu maa uuxiya ilayka min kitaabi rabbika aladiina aataynaahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatihi ulaika yu'minuuna bihi wahaakada marka qur-aanka ina aladiina yatluuna allah waaqaamuu الصلاة waanfaquu mima razaqnaahum sira wacalaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuur marka tilaawadaasi qur-aanka kugu imaanaysa sida alimaam ibnuqayim iyo keyrka ay tilmaamayaan tilaawatu macnaa iyo tilaawatu lafdi baa soo gelaya tilaawatu lafdi waa inaad lafdiga akhrido tilaawatu lmacnaana waxa macnihiisa inaad raacdo lianna kelimada tala sideedaba tala waxay ku timaadaa akhrinna way ku timaadaa raacidna way ku timaadaa marka labadu way soo gelayaan macaanida inaad raacdiyo axkaamtiisa lafdigiisana akhrido saa labada way soogel utlu marka lagu leeyahay akhriyo raac waay labada macno way labada tilaawo bay soo gelayaan maana sidaas weeyaan wabitadabburi u fiirsi iyo dhuuxid iyo watartiili tartiib u akhrin fatlu ku akhri kitaaballaahi kitaabka ilaahay laa siyamaa waxaan iyadu kusii jirin oo goonisi ah fii xindisi dulami yani mugdiyada daraantooda dhexdeeda markii mugdigu habeenku mugdiyeysto xilligaa weliba soo kac oo qur-aanka akhri wey macnaha leanna waa xilliga uu qur-aanka akhrigiisu ugu fadli badany ugu fiican yahay macnaha ayb waa ka ilaahay ku sheegay ina naashi'ata alleyli hiya ashadu waط'an wa aqwamu qiila carabku inuu akhriyo qalbiguna uu la socdo xilligaasay u fiicanta leann shanqarh ma jirto wax ku mashquuliyo ma jiro hurdaad ka soo kacday waad nashaadsan tahay marka waxaa isqabanaya carabkii iyo qalbigii baa isqabanaya maqsuudkii baad markaa gaadhaysa macnaa waa xilligaa dambe habeennimada ah. sidaas daraaddeed baa wuxuu yidhi alimaamu nawowi caleyh raxmatullah fi tibyaan fii aadaabi xamalati lqur'an kitaabkiisa markuu ka hadlahay wuxuu yidhi waclam ana afdala alqiraa'ati maa kaana fi salaa qur-aan la akhriyo waxaa ugu fadli badan salaada gudaheeda inaad ku akhrido wa ama alqiraa'atu fii hayri salaa fa afdaluhaa qiraa'atu lleyl buu yidhi haddii aadan salaad ku akhriyaynin xilliga ugu fiicanoo qur-aan la akhriyo waa habeennimo inaad akhrido ayb wاlnisfu alakhiiru min alleyli afdalu min anisfi alwal habeenka gelinka dambaana ka sii fiican gelinka hore usoo degaya sida xadiidka mutawaatirka ku timid ayb xakim baraahiinahu wacmal bimuxkamihi xillan waxadran wamaa qad xaddahu aqimi xakim xaakim ka dhigo garsoore ka dhigo baraahiinahu qur-aanka xujooyinkiisa wacmal ku camalfal bimuxkamihi midkiisa cad midka macnaha cad ee bannaanka yaalla ku camalfal xillan xalaalayn iyo wa xadran xarimid ogolaansho iyo diidaba wamaa shaygii qad xaddahu qur'aanku aanku uu xadeeyeyna aqimi istaaji xuduuddiisana istaaji ayb wuxuu ku yidhi xakim baraahiinahu baraahiintu waa xujajka iyo bayinaadka ayb yacni u xugumtag waaye oo aqwaashaadi iyo afcaashaadi iyo tasarufaadkaagoo dhan isaga garsoore ka dhigo isagu ha ku xukumo ha ka leexanin noloshaadoo dhan isaga ka dhigo xaakim ka dhigo manaa xakim baraahiintiisa iyo adiladiisa iyo macaanida cadcad ee uu ka hadlayo manaa shu dhan wacmal bimuxkamihina wuxuu ka wadaa qur-aanku laba macno waay quraanka wuxuu u qaybsamaa qaybihiisa qaybo ka waay qaybihiisa waa badan siyaabo badan loo qaybiya laakiin waxaa ka mida in loo qaybiyo qur-aanka muxkam iyo mutashaabih wuu ka hadli doonaa muxkamka waxaa la yidhaahdaa albayinu waadixu dilaala albayinu alwaadixu dilaala waa midka macnaha inuu ku tuso ay caddahay ah, waad fahmi kartaa oo dadka intooda badan macnaha way garan karaan noocaa waxaa la yidhaahdaa muxkam baa la dhahaa mutashaabihana waxaa la yidhaahdaa waa midka macnihiisu qarsoon yahay ama dadka qaarkood buu ka qarsoonaya qarsoodi nisbi awaa ama si ahaanteedaba dadko dhan buuba ka qarsoon yaho ilaahay umbaa garanaya saas way macnaha marka wuxuu ku yidhi wacmal bimuxkamihi midka macnihiisu cad yahay eed garatay ee kuu baxay ka isagaa ku camalfal xillan waxadran xalaalaynta dhankeeda iyo diidida dhankeeda ilan qur-aanka marka lagu camalfalayo waa wuxuu diidayna in laga istaago waa xadriga wuxuu manciyo reebay wuxuu xalaaleeyey ama amray ama waajibiyeyna in la sameeyo waa saasman marka waxaa ka wadaa awaamirtiisana qaado wuxuu kaa reebayna ka hadh xillan waxaa soo wada gelaya wuxuu xalaaleeyey oo waajibkii baa soo gelaya mustaxabkii baa soo gelaya mubaaxiina waa soo gelaya xadranna waxaa soo gelaya wuxuu reebay oo muxaramaadkii makruhaadkiina waa soo gelaya oo markaasi dee darajaad ahaan bay kala kala sarreeyeen ayay kala duwan yihiin laakiin waxaa waa manhiyaad bay isugu imaanayan wixii qur'aanku xuduud uu dejiyeyna istaaji ayb xuduudda qur'aanka istaajiyo xuruuftiisa keliya ta ha ku mashquuline xuduuddiisana istaaji noloshaada xuduudda qur-aanka ilaali sohdimaha iyo seerooyinka qur-aankuu gudbin xuduudda ilaali sidaasuu ka wadaa macnaha ayb xasanulbasri caleyh raxmat ullah sida cabdirasaaq fi lmusanaf uu ku wariyey aayadda qur-aanka markuu fasirayay kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabaruu aayaati waliyatadakara ululaalbaab wuxuu dhihi jiray maa tadabburu aayaatihi ila itibaacuhu bicamalihi haddii ilaahay uu ku yidhi tadabbur oo tadakur tadaburka waxaa laga wadaa yacni raac oo ku camalfal wallaahi ma huwa bixifdi xuruufihi wa idaacati xuduudihi buuhi ma aha qur-aanka tadaburkiisa iyo tadakurkiisu in xuruuftana aad toosiso xuduuddana aad dayacdo taa maaha wey macnaha yacni inaad akhrinta carabka toosiso oo aad qira'a saxsax ku qordo oo codka ku qurxiso taasi xuruufta toosinteedaa la dhaha waana loo baahan yahay qur-aanka in xuruuftiisa akhrinta la toosiyo laakiin taa keliya looma keenin markaad xuruufta toosiso xuduudana ilaali xuduudiisa iyo axkaamtiisa iyo sharaaicdiidana ilaali taa wey macnaha ayb markaasaa wuxuu yidhi xataa ina axadahum layaquulu wallahi laqad qara'tu alqur'aana kullah wamaa usqitu minhu xarfan waaxidan waqad asqatahu kullahu buu mid baa qur-aanku xifdisan yahy markaasuu wuxuu leeya wallaahi qur-aankoo dhan waan waan waan waan akhriyey hal xarafa hal xarafa ma seeraynin hal xarafa ma gefin wuxuu yidhi sidaa markuu leeyahay qur-aankii oo dhanba wuuba ridayba hal xarafa ma ridi sooma dhihin kulligii wuuba ridayba muxuu ka wadaa bimacnaa xuruuftan uu ku mashquulsan yahay toosinahayo markaad dhanka kale dhaqankiisa fiiriso qur-aankii waa ka dhacsan yahay saas daraaddeed baa qur-aankuu akhrinaya qur-aankuna waa lacnadaya qur-aankiibuu xifdisan yahay qur baana lacnadaya wuxuu qur-aanku sheegayay waxaa isdabamarsan noloshiisaa isdabamarsan dhaqankiisaa isdabamarsan iyo akhlaaqdiisa saas way macnaha wuxuu yidhi baa wuxuu leeyahay wallaahi inii la aqra'u suurata fi nafasin waaxid mid wuxuu dhahayaa u faanaya ilaahay baan ku dhaartay qur-aankii ku akhriyey hal neefsi baan ku akhriyey suurad hibla anoon hal mar aan neefsanin baan ka dulbaxay wawallaahi maa haaulaai bilquraa'i wala alculamaa wala alxukamaa wala alwaraca buy kuwa noocaasi wuxuu yidhi quraana ma culimana ma ah ma maaha waraca maaha miirtana maaha wamataa kaana alquraa'u yaquuluuna mila hada laa kahara allahu fi lmuslimiina min haulaai kuwa ilaahay muslimiinta kuma badiyo buui ah, kuwa noocaasa noocaas allaha yareeyo ummadda allaha dhaafiyo wman ayb nimankuu la dagaalamahayo waa niman qur-aanka xifdisan ogow waa xufaad wuxuu leeyahay ilah ummadda dhaafi oo kuwaa ku yaree leanna waxa weeye midda inaynu fahno u baahan ba waxay tahay qur-aankan maqsuudka weynee ilaahay u soo dejiyey in la fahmo waayo xifdiga keliya haddaad ku mashquusho meel baad ka dhacsantahay dariiqii iyo maqsuudkii qur-aanka waad kaa maqan yahay xifdiga waa sax laakiin wixii ka muhiimsanaa ha ka tegin hadayicin waطlb macaaniihi biالnaqli sariixi walaa tahud bira'yika waxdar badsha muntaqimi waطlub raadi buu ku yidhi macaaniyahu qur-aanka macaanidiisa raadi biاlnaqli ku raadi asariixi ee cad cilmi la soo guuriyey macnaha qur-aanka ku raadi wala takhud ha dhumbanin ha mukhuuranin bira'yika ra'yigaaga qur'aanka ha tafsiirkiisa iyo macnihiisa ha ku mukhuuranin ha dhexgelin waxdar ka digtoonow badsha muntaqimin allaha addoommadiisa ka argoosta cuquubadiisa iyo qabashadiisana ka digtoonow qur-aankii baad macaanidiisa raadinaysaa soo tadabbur baa lagu yidhi macaanida raadi ayib macaanidii markaad raadinayso aadaabtaad ku raadin lahayd dariiqaad mari lahayd buu ku siinaya qur-aanka markaad fasirayso ama macnihiisa inaad hesha aad doonayso qur-aanka waxaad ku fasirtaa cilmi la soo guuriyey ama isaga isku fasir oo qur-aanku isagaa isfasira soo maa waاsamaa'i waاlطaariqi wamaa adraaka ma aariqu hee annajmu haaqibu isagaa qur-aanku isfasiri ama aayadda aayadda fasiraysa ha ku xigto ama meel kale ha ku jirto laakiin qur-aanku isagaas caddaynaya marka isku fasir qur-aanka laftiisii meeshan haddaad garan weyda qur kale ka raadi wax caddaynaya macnihiisa kow sidoo kale waxaad ku fasirtaa sunnadii nebiga sal alay wasalam ile nebi maxamed noloshiisao dhan waxay ahayd qur-aanka inuu fasiro litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim muhimadiisu waxay inuu dadka u caddeeyo wix ilahay u soo dejiyey qur inuu fasiro marka wuxuu ku fasiray hadalkiisa wuxuu ku fasiray ficilkiisa wuxuu ku fasiray taqriir soo marka ka raadi nabiga tafsiirkiisa sal alla alay wasalam iyo qur-aanka siduu u sharxay ayib waxaa kaloo intaa haddii ayna kuu suuroobin aad ku fasirtaa saxaabadii nabiga sal alla alay wasalam tafsiirkoodii raadi say qur u fasireen ilan ilahay fadliga culimmadu cilmiga waa ururiyeen wax inaga dhaafay ma jiro tafsiirka kutubta tafsiirka laba qaybood loo qaybiya ama saddex baa loo qaybiya tafsiir bilma'huur iyo tafsiir bilmacquul iyo tafsiir labadaba ah tafsiir bilma'huur waa kutubta markay qur'aanka fasirayaan ku fasira ahar la soo guuriyey ama qur-aan qur-aan saara ama xadiid ku fasira ama aahaartii saxaabada iyo taabiciinta ku fasira kutub noocaasaa jirta ayb sida ibnu jariir tamari kitaabkiisoo kale iyo ibnu kaiir iyo Eh, muxuu ahaay ninkii lii jir tafsiirka ibn abi xaatim iyo eh, tafsiirka mxuu ninka la yidhaahdo ibn mundir iyo waxaa kaleeto oo labaad tafsiir macquul qolo la yidhaahdo eh, alfaadda ay qur-aanka ku fasirayaan mayna ya anuguba nin baan ah anaa si toosa ula baxahay maxaa saxaaba iyo xadiid baa fasiray iyo salaf baa kan ahaa iyo a'immadii fasirtay maxaa iga galay aniguba waan fahmaya carabigaan aqaanaa balaaqadii waan garan naxwadii waan garan carabiyadii waa aqaanaa adabkaan aqaanaa adeer hanoo kala dhex baxaniyo qur-aanka ah, dhexdanada ka baxa waxaad soo bixi marka dambe ama adoo muctasili ah ama adoo khaariji ah ama adoo jahmi ah adoo wareersan baad ka dhex saas daraaddeed waa in aad u noqoto naqliga tafsiirkii manquulka ahaa naqligaasi la soo guuriya aad markaad doonayso qur-aanka inaad fasirto ayib saasuu ku leeyahy ra'yigaaga ha ku gelin lanna in ra'yi lagu galo waxaa ka baqi jiray saxaabada ridwanullah calayh waxaa dhici karta inaad arrintaasi ku gasho wax la yidhaahdo wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun inaad ilaahay ku been abuurato kadibna aad khatar gasho ilan qur-aanku ma sahlana ayb walaa taqfu ma laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula saas wey abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu baa laga wariya ibn abi shayba siduu musanafka kusoo saaray waxa la weydiiyey wa faakihatan wa abban bal abban noo fasir baa layidhi abban abu abubakar yaa ka cilmi badna ummaddan ninka ugu cilmi badan waayo bilijmaac ninkii nebi maxamed in la joogidiisa ugu badiyey buu ahaa ninkii nooca ahabaa waxaa la yidhi abban noo fasir wa abban maxay tahay macnaheed waa baqay marka wa abban abubakar wuu ka baqay markaasuu wuxuu yidhi ayu samaa'in tudilunii wa ayu ardin tuqilunii idaa qultu fi kitaabi illaahi maa laa aclam yaa dhulka i iyo samada i tee waaye markaan ilaahay kitaabkiisa iyo hadalkiisa aan ra'yigayga ku idhaahdo oon anugu iska fasiro marka way baqi jireen saas daraadeed waxay raadin jireen naqli war nabigu aayadan ma fasiray ilaan qur-aanka waxaa ku badan saxaabadoo nabiga weydiinaya sal alla alay wasalam qur-aankii baa keenaya su oo ka jawaabaya tansiilkii waxay joogeen qur-aanku markuu degayey waasaan soo sheegnay luqaddii qur ku soo degay bay dadka ka yaqaaneenoo luqad aan qasmin oo carabiyo fasiixa bay yaqaaneen saas daraad tafsiirkooda haddii aayad iyo xadiid la waayo tafsiirka saxaabada wax dhaama ma jiro haka leexanin marka ayb wuxuu ku yidhi marka walub raadic macaaniihi qur-aanka macaaniyahu waaye laakiin dadkii wa macaaniihi u yidhi walub alab macaaniyahu qur-aanka macaanidiisa binaqli ku alab cilmi lasoo guuriycilmigii lasoo guuriyey asariixi ee caddaa ama aayad ama xadiid ama ahar saxaabi wahaakada walaa takhud ha dhumbaninoo ha mukhuuranin tafsiirka qur-aanka bira'yika ra'yigaaga ha ku gelin macaanida qur-aanka ra'yigaaga hala dhexgelin waxdar digtoonow badsha muntaqimin ilaahayga adoomadiisa ka argoosta cuquubadiisa qabashadiisa ka digtoonow hadalkiisa intaad gasho ood ku been abuurato inuu markaa ku cuquubeeyo oo manaa ku ciqaabo taa iyada iska jiro ka baq wey macnaha ayb famaa calimta bimaxdi naqli minhu faqul wakil ila allahi macnaa kula munbahimi famaa calimta qaabkaad qur-aanka u fasiri lahayd hadduu ku baray kuu sheegay oo macaanidiisa aada u gaadhi lahayd wuxuu ku yidhi marka famaa calimta waxaad ogaato bimaxdin naqli aad kuu ogaato cilmi aad soo guurisay oo keliya waxaad ku ogaato oo minhu qur-aanka ka mid a ah, faqul dheh ku hadal markaa wixii uu kuu fasiray cilmi la soo guuriyey qur-aan baa kuu caddeeyey xadiid baa kuu caddeeyey saxaabada aahaartoodii baa kuu caddaysay taabiciintii baa fasiray naqli la soo guuriyo wixii aad ku ogaado tafsiirka qur-aanka ka mida hee faqul kaa ku hadal haka baqin dheh markaas sheeg wakil u daa ilallaahi alle u tala saaro oo xaggiisa u daa macnaa kulla munbahimin mid kastoo qarsoon macnihiisana ilaahay u daa yacni macnaha qarsoon een markaa kuu caddayn ee kuu bixi waaya marka ha qasbanine waxaad tidhahdaa allahu aclam ya u tala saaro u daa ilaahaygii tabaaraka wa tacaala soo dejiyey isagaa garanaya markaas nabigu sal lla lay waslam waa markuu qur-aanka ka hadlayay wamaa jahiltum minhu farudduuhu ilaa caalimihi qur-aanka wixii aad garan weydaan allihii caalimkiisa ayay soo dejiyey allaha u celiya u daaya ha ha qasbanina wey xadiidka mxuu ahay muxuu ahay waa xadiid saxiix u sugan waay ayib marka labadaasuu u qaybinaya macnaha wuu mar kaluu sii caddayn doonaayo qur waa laba qur laba loo qaybiyey waa ka loo qaybiyey yani muxkam iyo mutashaabih huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu اlkitaab qayb waa muxkamaadoo waa kuwa macnahoodu cad yahay waana kitaabka asalkiisa waay sida qur-aanku u badan yahay asalka ah wa ukharu mutashaabihaat kuwo kalena waa mutashaabihaado mutashaabiha waa midka macnihiisu qarsoon yahay saas maanaa oo qarsoodida macnaha ayaa haddana laba usii kala baxaysa qarsooni nisbi ah oo dadka qaar ka qarsoon qaarna garanayaan culimmada raasikhiinta garanaya dadka badankoodse garanay maayaan xadiiskiisoo garan maysaan alxalaalu bayinun waalxaraamu bayin wa baynahuma umuurun mushtabihaat maxaa ka dambeeya laa yaclamuhunna kaiiru min annaas dadka badankood in badani ma garanayaan macnaheeda qaar garanayaa jira soomaa marka mutashaabih waxaa jira dadka qaarkood marka la fiiriyo mutashaabihon macnihiisu caddayn dadka qaar marka loo fiiriyana muxkam noqonaya nooc waa noocaas nooca labaadee mutashaabiha waa nooc dadka oo dhan mutashaabika oo macnihiisa ayna garanayo ilahay khaas leeyahay soo ma oo maxaa ka mid a maalan waxaa ka mid a maalan fawaatixda suwarka qaar ka mid a alif laam miim xamiim kaaf haya caynsaad yaa garanaya ya wadaadada qaar waa isku dayeen laakiin waa un iska ijtihaad ya luqadii carabiga ahaydna laguma yaqaano oo kelimaad saa u yaala luqada carabigu meel ma leha kelimaad noocaasa laguma aqoonin qur-aankuna ma fasirin oo alif laam miim macnahaasaa laga wadaa qur-aanku ma dhihin nebi maxamedna ma fasirin sal alla alih wasalam ayib luqadii carabigana laguma yaqoono maxaa la dhihi markaasoo kale allahu aclam soo maa mutashaabih marka waxa weeye mustaxkimu lishtibaah waay ah, markaasoo kaleeto looma dhawaan karayo ayb waxaa ka mid a maalan qur-aanka kariimka waxaa aada ugu yimid ilaahay sifaadkiisa soo ma asmaa sifaa wadata sifaadka ilaahay ee qur-aanka ku yimid min xagga kayfiyada marka la fiiriyo ya waa mutashaabih lama yaqaano xaqiiqada yani waxa weye kayfiyada sifaadka lama yaqaano saas daraaddeed baa walkayfu majhuul waay soo ma hadalka imaam maalik soo wاlkayfu hayru macluum waay marka waa mutashaabih dhankaas cidina sheegi kari mayso ilaahay see carshiga uga sarreeyaa hadhihin lama garanayo waay see buu u soo degaa habeenkii saqda dhexe lama garanayo waay kayf lama yaqaano waa mutashaabih laakiin dhanka macnaha mutashaabih ma aha ilaahay sifaadkiisa waa la yaqaanaa carshiguu ka sarreeyaa wuu ka sarreeyaa macna la fahmi karo waay ilaahay waa idin maqlayaa macna la fahmi karo waay waa idin arkayaa macno la fahmi karo waay soo maa cilmi buu leeyahay macno la fahmi karo waay laakiin see u yaallaa waahe waa mutashaabih mutashaabiha marka aan la garani wey kayfiyadu macnaha marka wuxuu ku yidhi wixii aad garan weydo ama kii nisbiga ha noqdo mutashaabihii nisbiga ahay oo adiga markaa kugu adkaadood fahmi kari weyday ama kii kaleba ha noqdee ee cidina ayna garanaynayna wixii aad garan weydo wakil ila allahi macnaa kulli munbahimi wax kastoo kaa qarsoomo qur-aanka ka mida alla u daa tabaaraka wa tacaala ha qasbanin ya hana jiidhin yacni indhaadayg iyo madaxadayg looma baahno way macana ayb cabdullahi bn mascuud radi allahu tacala canhu ardaa kama fi saxiixayn masruuq baa wuxuu leeyahay cabdullahi bn mascuud baan la joognay ayb isaguna dhinac buu u jiifay annagana waan fafadhinay buui nin baa marka u yimid markaasuu wuxuu yidhi abu cabdiraxmaanow inna qaasan cinda abwaabi kindata yaqusu dadkan qiseeya soomaaliya oo dadka maaweeliya mid qisooyin sheegsheegoo qiseeya oo baab baab kinda jooga ayaa wuxuu sheeganayaa buu ihi inna aayata addukhaani tajii'u fata'khudu bianfaasi alkufaar suurat dukhaan soo garan fartaqib yowma ta'ti asamaa'u bidukhaanin mubiin nin wuxuu ku qisoonayo sheegayaa baan aan maqallay buu yidhi inuu qiiqaasi imaan doono kadibna gaalada inuu neefta ku dhejin doono ama anfaastooda qaadi doono mu'miniintana sidii hargab oo kale u qaban doono qiiqaasi markuu yimaado muslimiinta mu'miniinta hargab ahaan oo kale u qabanaya gaaladana neeftuba ku celinaya oo anfaastoodu qaadaya naftu ka qaadi ayb nin noocale baan maqlay oo aayaddaa saa u fasirayo saa u qisoonahayo cabdillahi mascuud bay weydiiyeen markaasaa wuxuu yidhi dhinac dhinac buu marka u jiifa wuu soo fadhiista aad buu u cadhooday marka wuxuu hi yaa ayuhannaasu itaquu llah war ilaahay ka baqadadow man calima minkum shayan falyaqul bima yaclam ninkii cilmi lahoo wax garanaya wuxuu garanaya ha sheego waman lam yaclam ruuxii aan garanayninna falyaqul allah aclam ruuxaan garanayninna ilaahaygii yaqaana ha u daayo ilaaha garanaya ha yidhaahdo fainahu aclamu liaxadikum an yaquula lima laa yaclam allahu aclam midkiin sida u fiicani waxay tahay oo aqoontiisu ay ku saxsan tahay wuxuusa garanayn inuu yidhaahdo allaahu aclam saas way macnaa maxaa yeelay wuxuu ku yidhi buu ihi qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin waxaadan garanaynin inaad gasho waa iskalifid ah, nebigana waxaa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa kuwa iskalifa anugu ka mid maahe ha iskalifin waxaadan garanaynin way fududahay ha isdhibin ma garanaya ah, ma garanayadu waa cilmi waa anagii soo marnay cabdulahi bni cumar soo garan maysaan waa kii lahaa cilmigu waa saddex kitaab naatiqa iyo sunna maadiya iyo laa adri laa adri marka waa qayb cilmiga ka mida ma garanayo cilmigay ka midta imaam maalik baa waxaa la yidhaahdaa nin baa u yimid imaamu daar ilhijra caalim buu ahaa masaa-isha culculus oo dhan loola soo noqdo magaalada madiina caalamka dhan baa looga imaan jira nin baa marka u yimid oo afartan su buu weydiiyey afartankii su-aalood imaamu maalik waxba wuu ka garan waayay hal iyo maaqan wuxuu ka gartay ma garanayo allah aclam buu kaga jawaabay allahu aclam allahu aclam ninkii wuxuu yidhi imaam maaligow caalamkii hadda intaan dadkii ku noqdo inaan idhaahdo masaa aan sheekhii ula tegay maalig ah waxbuu ka garan waaye ma soconayso ceeb waaye wuxuun sheeg markaasuu wuxuu ku yidhi kactago waxaad ku tidhaahdaa imaamu maalig waxaan u geeyey o dhan xabad wuu ka garan waaye mas-uuliyaddeedan anaa iskale marka ma garanayo ceeb ma ma garanayo waa cilmi malaa'igtu markay garan waayeen ilaahay wuxuu u soo bandhigay maxay yidhahdeen subxaanaka laa cilma lana ilaa ma callamtanaa soo ma adigu malaa'igta maa ka fiican tahay marka markaad isgiririxinayso ood baasha qasbanayso indhaadayga meeshaa kuma fiican marka ha qasbin waxaad tidhahdaa allahu aclam ma garanayo ah, ayb famaa calimta waxaad ogaato bimaxdi naqli soo guurin mujarad ah cilmi la soo guuriyey keligii waxaad ku ogaato minhu ka mida faqul dheh wakil u daayoo u tala saaro ilallaahi alle xaggiisa macnaa kulla munbahimin mid kastoo qarsoon macnihiisana xagga alle u tala saaro uma intaa kadib almira muranka fiihi qur-aanka dhexdiisa lagu murmaayo kufrun waa gaalnimo ee faxdarhu ka digtoonow walaa yastahwiyannaka yayna ku duufsanin aqwaamun qowmyaal dad yayna ku duufsanin bisaygihim leexsanaantooda iyagu leexsan yihiin iyayna kugu duubsan halkaa wuxuu ka hadlayaa qur-aanka muran iyo qajajac ha la gelin ah, qur-aanka in lagu murmo oo dood iyo qajajac iyo macno la-aan loogu murmaayey waa halis waa dembi aad u weyn waa dembi aad iyo aad u weyn taa marka iska jir waay ayb nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh axaadiis dowru ku tilmaamay qur-aanka oo lagu murmo oo muxuu ahaay dood iyo sac la geliyo inay khatar tahay waxaa ka mid ah xadiidka imaam axmed uu soo saaray ibnu xibaan iyo keyrkiina ay saxiixinayaan min xadiidi abi hurayra oo nabigu uhi sal lla aley wasalam qur-aanku toddoba xaraf buu ku soo degay korkooda almiraa'u fi lqur'aani kufrun buu nebi sal lla aley wasalam muran qur-aanka dhexdiisa lagu murnaayba waa kufri famaa caraftum minhu facmaluu wixii qur-aanka aad ka garataan macnihiisa ku camalfala wamaa jahiltum minhu farudduuhu ilaa caalimihi waxaad garan weydaanna allihii caalimkaha u daayay marka sidoo kaleeto xadiid abu daawuud tayaalisi uu warinaya min xadiidi cabdilaahi bni cumar oo isagana sheekh albaan u leey waa saxiix ayaa nebigu wuxu uhi sal ly slm laa tujaadilu fi lqur'aan faina jidaalan fiihi kufrun qur-aanka dhexdiisa ha ku murmina maxaa muran qur-aanka dhexdiisa lagu murmaayey waa kufri buu nebigu sal lay wasalam marka iska jir qodobka labaadi wax weeyaan iyadana yayna ku duufsanin dadka dariiqa ka leexday kooxo waxaa jira looxsan oo qur-aankii macnihiisii leexiyey oo luqunjibaadhay oo dhankay rabaan u kaxaystay kuwaas yayna ku duubsanin oo ku lunsanin wey iska ilaali ayb dad badanoo lunsan baa jira waynu aan u tegi nebigoo ka digaya sal alla alay wasalam dadka ahlulbidaca inta badan ishkaaliyada ku dhacdaa waxay tahay ruuxu waxbuu ictiqaadinayaa fikir buu iska dhaadhicinayaa miisaan buu isagu dejisanayaa inay sax tahay buu ayuu qaadanayaa kadibna markuu fikirkii qaato ayuu qur iyo sunnadii intuu dhex galo yuu macaanidooda soo leexinayaa oo wuxuu u soo leexinayaa wixii isagu markaa ka dhaadhacay uu rumeeyey markaasuu aayaddan soo luqunjibaadh xadiidkan macnihii soo leexi fikirkiisii buu rabaa marka inuu wax u helo ka ha noqonin marka kaa ha waxaad noqotaa nusuusta marka hore gal nusuusta waxaad ka fahantana ka diindhigo ee marka hore adigu wax iska rumaynin wax iskaintaad muxuu ahaay waa meesada la yidhaahdo istadil uma taqid baa la wanaag saas waa horka daliilka raadi daliilka wixii kaaga soo baxana qaado oo ictiqaadi waxaa khalada ictaqid eh, uma istadil waa ariiqa ahlulbidaca waa marka hore hawshaada meel dhigo kadibna adilada soo leexiyo fikirkaaga usoo leexi firaqdu maxay ku luntay khawaarij shiico muctasilo jahmiyo waxa lumiyey waxaas waa waxa lumiyey waxaas wey macnaha marka daliilka ku hormar daliilka wixii kaaga soo baxana diin dhiga waa sidaas wey ayb uma markaa kadib almira dood fiihi qur-aanka lagu doodaayo kufrun waye ee faxdaranhu ka digtoonow walaa yastahwiyannaka yayna ku duufsanin aqwaamun dad bisayqihim leexsanaantooda sababteed yayna kugu duufsanin wa min manaahihi kun yaa saaxi munsajiran walamra minhu bila taradudin faltazimii wa min manaahihi wa kun waxaad noqotaa yaa saaxi saaxiibkayow munsajiran mid ka reebtooma can manaahihi qur-aanku wuxuu reebay walmra amarka quraanka aanka walmra amar oo minhu qur-aanka xaggiisa ka ahaadayna faltazim laazim bilaa taradudin ka noqnoqosho la'aan adoon shaki iyo noqnoqosho gelin wixii qur-aanku ku amrana qaado toos u qaado wixii uu kaa reebayna ka hadhwaa waxay yani raacsan tahay uun qur-aankii ku camalfal qur-aanku waa wax lagaa reebayo oo la daayay in rabo inaad iska dayso iyo wax lagu amrayo oo la rabo inaad samayso saas wey macnaha wa kun ahaw yaa saaxi saaxiibkayow munsajiran mid ka reebtooba can manaahihi qur-aanku waxyaaluhuu reebay muctaqad ha ahaato mucaamalo ha noqoto akhlaaq ha noqoto waxay doona ha noqoto walamra amarka oo minhu qur-aanka xaggiisa ka ahaadayna faltazim laazim awaamirta qur-aankana laazim waxyaalaha lagu amrayo bilaa tardaadin bilaa taradudin miaan arinay bilaa tardaadin taradudin bay lamidata ah manaa yacni noqnoqosho la-aan adoon macnaha walwal iyo noqnoqosho iyo shaki gelin markaaba wmaa tashaabaha fawid lililaahi walaa takhud fakhawduka fiihi muujimu niqami wamaa tashaabaha wixii macnihiisu qarsoomo fawid u bandhig lililaahi ilaah u bandhig walaa takhud ha dhex gelin maxaa yeele fakhawduka dhexgalkaaga fiihi isaga aad dhex galaysaay muujimu niqami cuquubooyin midka waajibinaya waa meeshii aynu masaladan ka soo hadallay waay wixii qur'aanka macnihiisu kuu caddaan waayo yaa ha dhex ha iska mala awaalin ra'yigaaga ha ku gelin waxay ila tahay ha dhihin ha gelin waxaad u bandhigtaa ood u daysaa allah u daa ayb maxaa yeelay dhexgalka aad adigu mukhuurato ra'yigaagiiyo aad ku dhex gashaay waxay waajibinaysaa ama keenaysaa in ilaahay ku ciqaabo tabaaraka wa tacaala saas macnaha yani tashaabuha waa kaan ka soo hadallay nisbina waa noqdaa mulaqna waa noqdaa almutashaabihu almulaq waa midkaan idina garanayn almutashaabihu nisbina waa midka dadka qaarkood garanayaan qaarna ka qarsoon adiga marka labadu way kugu dhici kartaa mid midu isagu waa idhacayaayo wa waxa weeyaan waa midka nisbiga ah qasab waxbaa kaa qarsoomaya ayb marka eh, <clears throat> muxuu ahaayey eh, sidaa ula dhaqan wey macnaha aayadda qur-aankeen hadda soo marnay ayb minhu aayaatun muxkamaatun huna umu lkitaabi wa ukharu mutashaabihaat faama aladiina fi quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu kuwa waxaa jira qur-aanka qaybihiisa ba shaqo ka dhigto si ay dadka u lumiyaan oy diinta ugu dabagediyaan qaybtii muxkamka ahayd oo loo baahnaa mutashaabiha haddaad aragto muxkamkaa loo celiyaa laakiin mutashaabihii keliyay ka shaqogalayaan ujeeddaday leeyihiinna waxa weeye inay diinta ka qasaan dadka oo ay dadka lumiyaan allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala yani fayatabicuuna maa tashaabaha minhu ibtiqaءa alfitnati waibtiqaءa ta'wiilihi wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah halkaa haddaad ku istaagto wuxuu noqonayaa mutashaabihii mutlaqa ahaa in laga hadlayo ilaahay unbaa garanaya keligii wاlraasikuuna fi اlcilmi yaquuluuna aamanaa bihi waa jumlo markaa bilaabanayso waay waana tafsiir noocaasa marka waxay noqonaysaa aayaddu inay ka hadlayso almutashaabihu اlmuطlaq oo cidina ayna garanayn haddii aadan ku istaagin aayadda yani wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah haddaadan ku istaagin iyadana waad heli karta wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah wاlraasikhuun fi اlcilmi marka waxay noqonaysaa mutashaabihan waxaa garanaya allaah iyo culimmada cilmiga ku xeel dheeraaday ee ku xididaystay marka muxuu noqonayaa waa mutashaabihii nisbiga ahaa labadan wajina way jiraan labadana qira ahaan way jiraan tafsiir ahaanna way jiraan waqafka ma laazim ba mise laazim ma aha wahaa kada macnaa ayb walaa tutic qowla dii zayqin yusakhrifuhu min kuli mubtadicin fi اddiini muttahami xayraana dala can اlxaqi اlmubiini falaa yanfaku munxarifa mucwaja lam yaqumi wuxuu ku yidhi walaa tutic ha ateecin qowla dii zayqin leexsanaan miduu saaxiiba qowlkiisa ha ateecin yusakhrifuhu kaasoo qowlkaas leexsan qurqurxinaya kaasoo min kulli mubtadicin ah mid kastoo bidco wato mid bidca la yimid fi diini diinka dhexdiisa muttahamin oo diintiisa la tuhunsan yahay kaasoo xayraano wareersan kaasoo dalla lubay cani ilxaqi ilmubiini xaqii caddaa ka lumay oo falaa yanfaku ka fakan maayo munxarifan inuu yahay mid dhinac u socdo mid geed socda oo leexsan mucwaja oo qalloocsan lam yaqumi oo aan toosin ah, lam yaqumi bimacnaa lam yastaqiimi way macnaha ayib mucwaja haa ah, falaa yanfaku munxarifan mucwajan waay macnaha mucwajan laakiin wuxuu u gooyey yani shicirka dartii buu mucwaja u yidhi ee asalku waa mucwajan walaa tuic ha ateecin yacni ha raacin dadka hadallo qalloocsan wata mubtadicada diinta bidcooyinka ku soo kordhiyey ee hadalkooda qurqurxinaya fasaaxada iyo aftahanimadooda ha ku khaldamin wareersan ee diintu ka wareersan tahay xaqii caddaana ka lumay weligiina inuu qalloocsan yahoo leexsan yahay aan ka zuulaynin oon toosaynin ka noocaasoo kaleeta ayuusan ku qaldin iska ilaali waay waa mubtadicada dadkeed macnaha waxa weye dariiqii qur-aanka iyo sunnada ka leexday waay nebigaa ka digay sal alla alay wasalam aayaddaa hadda aynu akhriyaynay fi saxiixayn min xadiidi caaisha waxay leedahay rasuulku nabigu sal lay sl aayaddaasuu ahriyay rasuulku huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun hunna umu lkitaab waukharu mutashaabi aayaddaasuu ahriyay aayadda markuu akhriyay kadib buu nebigu wuxu uhi sal lay wasalam ayaa wuxuu yidhi faidaa ra'ayta aladiina caaishuu la hadlayay faidaa ra'ayti aladiina yatabicuuna ma tashaabaha minhu faulaa'ika aladiina sama allahu faxdaruu ama faidaa ra'ayta oo markaa khitaabka laga dhigo caam laga dhigo haddaad aragto kuwa raacraacaya qur-aanka mutashaabihiisa kuwaasu waa kuwa ilaahay magacaabay oo sheegaye ka digtoonaada buu nebigu yuri sal alay wasalam macaanidii cadcaddayd intay ka leexdaan bay mid qarsoon bay aadayaan si ay dadka u fitneeyaan kuwa iska jira firaqda lunsan oo dhan halkaasay mareen ayb wuxuu ku yidhi marka walaa tuicha aicin qowla dii zayqin yacni qalloocsanaan iyo leexsanaan mid u saaxiiba qowlkiisa yusakhrifuhu qowlkaasoo yusakhrifuhu xaal uu qurxinayo qowlkiisa kaasoo min kulli mubtadicin bidcoole dhammaantii ahaaday fi diini diinka dhexdiisa bidca kusoo kordhiyey mutahamin oo la tuhunsan yahay diintiisa yani ruuxa diintiisa waa markii la tuhmo waa marka lagu tuhmo fasaad alcaqiida iyo fasaad alfikri faham qalloocsan iyo caqiide yani leexsan kaasaa mutaham la yidhaahda mutaham fii diinihi ayb xayraano wareersan oo diintu ka wareersan tahay gebidhaclaynaya dalla lumay can ilxaqi ilmubiini ka lumay oo falaa yanfaku ka fakan maayo munxarifan inuu yahay ka fakan maayo marba haddaad xaqa iyo daliilka iyo nusuusta ka leexato wax kaloo haba yaraatee ku hanuunin kara ma jiro ya waxaa dadka hanuuniya waa waxyigaas saafiga ah waay ayb lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina e munfakiina xataa taأtiyahum اlbayina waay bayinadaas unba kaa fakin karta baailka caqiidada xun iyo suluuga xun waxa kaa saari kara waa bayinada iyo xaqa waa si kale kagama bixi karaysa falaa yanfaku munxarifan mucwaja oo qalloocsan lam yaqumi oo aan toosin weligii ka zuuli maayo wey huwa alkitaabu aladii man qaama yaqra'uhu kaanama khaataba araxmaana bilkelimi huwa qur-aanku huwa qur-aanku alkitaabu kitaabkii waay alladii kitaabkaasoo man qaama ciddii istaagta yaqra'uhu xaaluu akhrinayo kaannamaa waaba isagoo khaataba la hadlaya alraxmaana allaha naxariista badan bilkelimi yani waxa weye hadal kula hadlaya kelimad kelimaad kula hadlaya macnaa hadal kula hadlaya yacni ruuxa qur-aanka akhrinaya wuxuu ka dhigan yahay sidii ruux ilaahay la hadlayoo kale ya inaad ilaahay la hadasho yani wax weeye maadaama hadalkiisii aad akhrinayso kaana adoo la hadlayo la mid yahay manaa ayb oo yani wax weeye fadiilada iyo wanaagka ku jira saas daraaddeed baa fii saxiixi muslim xadiid abi hurayra yani waa kii nebigu lahaa sal lay waslam allah wuxuu yidhi qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii nisfayn walicabdii maa sa'al salaada aniga addoonkayga ayaan u qaybiyey laba nis salaada wuxuu ka wadaa qiraa'ada faatixada markaasaa wuxuu yidhi faidaa qaala alcabdu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin addoonku markuu akhriyo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alla wuxuu leeyahay xamidanii cabdii xamidanii cabdii addoonkaygii waa imahadiyey markuu akhriyo alraxmaani alraxiim alla wuxuu leeyahay ahnaa calaya cabdii addoonkaygii ammaantaydii buu ku celiyey mar kaluu i ammaanay waa markaati uu akhriyo maliki yowmi اddiin alla wuxuu leeyahay majadanii cabdii addoonkaygii waa isharfay marba hadduu qiray inay aakhare jirta abaalmarina la samayn doono wuu anigana ii sugay waa waa ishar ayb markuu akhriyo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markuu akhriyo wuxuu leeyahay alle hada baynii wa bayna cabdii walicabdii ma sa'al taasi aniga addoonkay naga dhaxaysaa inuu keligay icaabudo keligayna kaalmo i weydiisto waa xaqan ku aniga aniya isaga inoo dhexaysaa addoonkayguna wixii weydiistuu leeyahy wixii intaa ka dambeeya waa diyaar waxa weydiista marka wuxuu raba hay weydiisto markuu addoonku yidhahdo marka ihdina asiraata almustaqiim ilaa suuradda dhammaadkeeda waa duco marka soo maa alla wuxuu leeyahy marka haada licabdii walicabdii ma sa'al addoonkaygu intaa waa leeyahay waan siin wixii kale uu weydiisana waa leeyahay soomaali marka soo hadal ma ah markaad akhridaba aayad akhridaba allah tabaaraka wa tacaala waa waa jawaabaya soomaalit adigu laakiin ma ogid ya kaana wax wey ruux la sheekaysanayo kale oo hadal dhahaya allana u jawaabayo sidaasoo kale macnaha ay ka dhiganta laakiin rabbigaa tabaaraka wa tacala dee ma arkaysid marka huwa lkitaabu waay aladii kitaabkaasoo man qaama ciddii istaagtay yaqra'uhu isagoo akhrinaya kaannamaa waaba isagoo khaataba la hadlaya alraxmaana allaha naxariista badan bilkelimi weedho kula hadlaya isagoo ereyooyin iyo hadal ilaahay kula hadlaya oo kaleu ka dhigan yahay ruuxii qur akhrinaya macnaha huwa asiraatu huwa alxablu almatiinu huwa almiisaanu waalcurwatu alwuhqa limuctasimi hada bilahi towfiiq wsali allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm